xoghaynta iyo wasarada iyo la taliyaalka iyo dadka u kaalmeeya iyo dadkaas ayaa waxaa la yihahdaa biطaana dadka uu la tashto oo isaga saamaynta ku lah oo go-aanadiisa iyo go-aamaha uu qaadani ay suuragal ahayn go-aamo ad adag in la qaato in ayaga lala tashtamo oyane dadka ayaa waxaa la yidhaahdaa albiطaanatu biطaano weeyaan waa acwaanta iyo dadkii la jiray oo la taliyaalka iyo wixii la midka ahaa xadiidka afar kun boqol iyo afar kun laba boqol iyo koobaad waa xadiid صaxiixa qaala alimaamu النasai alي mat akhbarna moxamed bn yaxya bn cabdillahi الduhli wa mowlaahum الnaysaburi wa iqaة xaafid jaliil qaala xadaثna mucamar ibnu yacmur الleyثi wa maqbuul qala xadaثanii mucaawiya ibn الsalaam alxabaشhi wa iqa qaala xadaثanii zuhri maxamed shabi zuhri waa imaamkii qaala xadaثanii abu salamata bn cabdiرaحmaan wa iqaة mukir waay can abi hurayrata radia allahu tacala an arda qala wuxu abu hurayra qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sal slam maa min waalin qof wilaaye iyo madaxnimo haya ma jiro ilaa hadduu jiro walahu asaga ayay u sugnaatay biطaanataani laba la taliyayaal amaba laba u kaalmeeyayaal ayaa u sugnaaday weeyaan oo garab u ah oo la shaqayso bitaanatun la taliya iyo la talis ta'muruhu farta bilmacruufi wanaagga inuu sameeyo farto oo watanaaw ka reebto oo u diido canilmunkari xumaanta inuu la imaado iyo munkarka ka reebto kooxdaas waa koox wanaaggana way farayaan xumahana way ka reebayaan iyo wa la taliyayaal ama la taliye laa ta'luhu aanan ka gaabinaynin khabaalan fasaad iyo xumaan gurid aanan ka gaabinaynin oo u taagan in xumaan un ay ku dhex ridaan ee faman wuqiya qofkii laga ilaaliyo sharahaa bid'anadaas iyo la taliskaas sharteeda laga ilaaliyo oo madax ah faqad wuqiya ilaahay subxaana wa tacaala wuu ilaaliya faqad wuqiya waa la dhowray oo adduun khasaaradii iyo aakhiro khasaaradeedba waa laga ilaaliyey waman qofkii wahuwa isagana wahuwa qofkaas waaliga ah min alatii tii ayuu ka mid noqonayaa kooxdii taqlibu ka adkaata calayhi isaga korkiisa oo minhumaa labadooda ka mid ah nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkan waa cad yahay warkiisa waa war cadwa qofka markuu madax noqdo laba guruub ayaa u soo shaqo tegi laba guruub iyo laba kooxood ayaa saamayn ku yeelani war alla ka baq war cadaalad samey war masaakiinta u naxariiso war ummadda danteeda guud ka shaqeey war xoolaha xaaraanta iska ilaali war waxaa weeyaan ummadda dhowr halkaasay kula talinaya war aakhiradaada iyo adduunkaada ilaasho dhankaasay kula talinayaan kooxna waxaa weeyaan fasaad ma jiro xumaan ma jirto ilaa qortay muxuu u gelinayaan wax fasaad way ka reebayaan kan dil kan xir kan udiid kan shaqada ka dir kuwan dulmi kuwan caburi kuwan saa yeel labada kooxood ayaa waxaa weeyaan ayaa usoo shaqo tegi oo saaxiiba la taliyaal u noqoni saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam labada kooxood oo soo shaqo tegi marka qofkii marka kooxdan sharta wadata laga ilaaliyo shartooda oo ilaahay uu ku toosiye dad suuban warkooda inuu qaato qofkaas ayaa qof kala dhowray oo la ilaali ah qofka marka waaliga ah labada kooxood mid unbuu muxuu ahaa raacaya tii isaga marka ka adkaato oo isaga hadalkiis hadalkooda uu la dhaca uu nacam nacam nacam nacam yidhaahdo taas unbuu xaggeeda maraya haddii kuwa wanaagsan warkooda uu la dhaca warkooda u qaatana wanaaguu ilaahay waafajiyey haddii bitaanada xun warkooda u qaatana oo iyaga ay ka adkaadaanna dee bala iyo imtixaan baa ku dhacayoo kooxdii markuu warkooda u qaato muu ka mid noqoni biaanatu suu hadduu warkooda qaata wuxuu noqonaa waali suu nin madax ahoo xun ayuu noqonaya hadduu biaanatu biaanatu alati ah, taamuru bilmacruuf albiaana alxasana biaanada suuban muxuu ahaa la taliska suuban hadduu warkooda qaatana wuxuu noqonayaa waalin wuxuu noqonayaa xasan oo wanaagsan ayuu noqonayaa waaya xadiidka afar kun laba boqol iyo labaad waa xadiid صaxiixa qaala اimaamu النasai alي abarna yunis bn cabdillah الصdفي wa iqa qaala xadaثna ibn wahbi cabdالlah bn wahb اmsri wa iqaة xaafiظ caabid qaala akhbaranii yunis ibn yaزيid اlayli wa iqaة ila fii riwaayati can الzuhri fafiihi fafiiha wahm qaliil can shaabi الzuhri can abi slmة bn cabdiرaحmaan can abi sacيid اkhudri sacd bn malik bn sinaan radia اlahu ta arda can rasuuli lahi sal sl rsulken wuxuu yidhi maa bacaa allahu alla weyne sooma dirin min nebiyin nabi sooma dirin walaa istakhlafa madax kama dhigin min khaliifatin qof khaliifa yaa muxuu ahaa khaliifo dhulkan looga dhigay oo madax looga dhiga ilaahay sooma bixinin oo khaliif kama dhigin ilaa haddii uu jiro nabi amaba khaliifo kaanat lahu waxaa u sugnaatay biaanatan laba la taliyayaal ayaa u sugnaatay la talis tamuruhu farta bilkhayri wanaaga iyo biaanatu latalis oo tamuruhu farta bishari sharta farta wataxuduhu calayhi ku booriso wاlmacsuumu qofka la ilaalina man casama allahu alla weyna qofkuu ilaali caza wajal weeyaan riwaayo kale waxaa jirta man casamahu اllah marka damiirka in la geliya ayaana qurux badan wاlmacsuumu qofka macsuumka ahna man qof weyaan casamahu casama allah ay casamahu اllahu alla weyna uu ilaali weeyaan xadiid afar kun laba boqol iyo saddexaad waa xadiid صaxiixa qaala alimaamu النasai alيh mطلq bna mxamed bn cabd lahi bn cabdilxakam almisri waa iqaة can shucayb ibn leyth weeyaan shucayb waa iqa can leyth ibn sacd almisri weeyaan can cubaydillaah ibn abi jacfar almisri waa iqaة faqiihu caabid can safwaan safwaan ibn sulaym اlmadani waa iqaة mutqinu caabidu rumya bاlqadr can abi slmة bn cabdiرaحmaan can abi ayub alansaari wa khaalid ibnu zayd alkhasraji alansaari radia allahu tacala canhu ardaa annahu abu ayub qaala wuxuu yidhi samictu rasul rasulka ayaan ka maqlay sal sl boqol isagoo leh maa bucida lama soo bixin min nebiyin nebi walaa kaana bacdahu gadaashiisa ma ahayd min khaliifatin khaliif ilaa haddii la soo bixiyey nabigaas khaliifna uu gadaashi imaaday walahu isaga ay u sugnaatay laba kooxood oo la taliyaal iyo kaalmeeyaal ah ayaa la tashto ayaa u sugnaatay biaanatun la talis oo ta'muruhu farta bilmacruufi wanaagga watanhahu ka reebto can munkari munkar ka reebto biaanatun la talis oo laa ta'luhu aanan ka gaabin khabaalan fasaad faman wuqiya qofka laga ilaaliya biaanata suu la taliska xun cidda laga ilaaliyo inuu warkooda qaata faqad wuqiya waa la ilaaliyey oo allah dhowray subxaana wa tacala wuu badbaaday wasiiru imaam imaamka wasiirkiisa ayuu baabkan u baab yahay ninka madaxda ah wasiirkiisa wasiirka waxaa loola jeeda waxaa weeyaan marka wasiir la yidhaahda fii isilaax almutaqadimiin waxaa weeyaan ra-iisu lwasaraa oo kale wa waa ra-iis alwasaraa oo kale wasiirka caadiga wasiir sixa wasiir maahan waa wasiirka yacni toos ugu hooseeya khaliifka ayaa wasiir loo aqooni jiray xadiid afar kun laba boqol iyo afaraad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasi bna cmr bn cuثmaan alqurashi mowlaahum asaduq qال xadثna bقي بن وليد wاثiq waxaa weya صaدوq kaثيiru التdليiس can ضعفاء qال xadثna iبن mubaaرك cبdالmhi iبن mubaaرك waa imaamkii أwsaaف badan ayuu ilaahay siy subxaanaه wa taعalى ثiqaة haبt فaqiih cاaliم jawaad mujaahidu jumicat fiihi khisaal khayr intaas oo khislo ah oo khayr ayuu rabbi subxana w tala isugu geeyey cbdullahi mubaarak sanad waa xajin jiray sanadna waa jihaadi jiray can bn abi xusein waxaa la yidhah cumar ibn saciid alqurashi waaiqatu can اqasim ibn maxamed ibn abi bakr sidiq waiqatu faqiih xaafid axad اlfuqahaa qaala wuxuu yihi samictu camati eedaday ayaan ka maqlay caaisho wayaane um اlmuminiin radia اllahu taala ardaa taqul iyadoo leh qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm man waliya qofkii qabto oo minkum adinka idinka mida camalan shaqo qabto oo faaraada doona allaha faaraada wuu la doona ah allaahu alla weyna bihi isaga khayran oo alla weyne khayr la doono jacala lahu wuxuu yeelaa alla weyne wasiiran wasiir saalixan ee suuban ayuu allo u yeelaa in nasiya hadduu hilmaamo dakarahu wuu xasuusiyaa wain dakara hadduu xasuustana acaanahu wuxuu xasuusnaa ay ugu kaalmeeyaa saas ayuu nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam marka haddii aad aragto qof toosan qof toosan ayay xiriir iyo iska warqab leeyihiin weyaan iska warhayaan carabtu waxay dhahaan waraaءa kuli rajuli cadiim imra'aة cadiima nalkaa waa shidaan waay kan kalena waa laba xaba mogta waraaءa kuli imra'ati waraaءa kuli rajuli cadiim imra'aة cadiima qof kasta iyo waxaa weeyaan oo qiimo lah oo nin rag ah waxaa ka dambayso oo daba joogta haweeney iyo qof dumar ah u qaba oo weyn ama hooyo weyn ayaa ka dambayso imra'atun cadiima ama hooyadii ha noqoto oo si fiican usoo barbaarisay ama xaaskiisii oo garab gelaysa oo muxuu ahaa ha noqote sidaa weeyaan nacam marka qofka madaxda haddii aad aragto qof madaxoo qiimo badan qofkaas madaxdaoo qiimo badan allah subxaanaه wa tacaala wuxuu isugu daray isaga wanaaggiisa marka laga taga biطaana cid u kaalmayso oo khayrka farto xumahana ka reebta kana ilaaliso ayuu rabbi subxaana wa tacaala siiyaa markaasu khayr lala doonaa weyaan weliba khaasatan wasiirka jazaau man umira bimacصiyaةi faطaac baabu jaza jazaau baabu jazaa man umira qofkii la faray abaalkiisa bimacصiyatin macsiyo iyo alla inuu ku casiyo oo faaaca warkaas yeelay abaalkiis muxuu noqonaya xumo ayaa lagu faray adna waa iska dabagashay abaalkaada muxuu noqonaya dhegeysa marka xadiid afar kun laba boqol iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas aleyh ramat lla abarna moxamed ibn mutn anasi wa moxamed bashaar bumdar weyan iqatu xaafid labadaba qaala waxay yihi xadaثna moxamed ibn jacfar waqundar qala xadaثna shucbatu imaamki can zubayd alayaamiy waxaa la yidhaha zubayd ibn اxaariث alyaami aw alayaami labada waa la dhahaa hy waa iqa sooma can sacd bn cubayd الsulmi waa iqaة can abi cabdiraحmaan abu cabdiraحmaan wa cabdالlahi ibn xabiib الsulmi waa iqaة can cali bn abi طaalibi amiir almuminiin radia اllahu tacala canhu arda sayd cali ayaa ka wariyey ana rasu rasulka sal sl bacaa inuu diri jeeshan ciidan ayuu diray rasuulkeena alayh الslat slaam wa amara calayhim wuxuu amiir uga dhigay rajulin buu amiir uga dhigay faawqada naaran ninkii amiirka ahaa ragga ayuu ku xanaaqay kadibna fauqadarana dab ayuu huriyey uu shiday fa qaala wuxuu yidhi dkhuluuha gala dabka ku xarooda fa araada naasun dad waxay doonaan yadkhuluuha inay galaan dad baa marka amarka inay qaataan ila nin aeecayaa laysfaray moogta man aaaca allaha faqad aacanii waman aaaca amiirii man aacanii faqad aaaca allah waman aaaca amiirii faqad aacanii somayn marka qaala marka waxay damceen inay amarka qaataan oy dabkii ku xaroodaan sidaa weyaan araada naasu dad waxay dooneen an yadkhuluuha inay galaan wa qaala aakharuuna kuwa kale waxay yidhahdeen oo mxu kooxti maan kooxti kale inamaa in kale maana fararnaa minha dabki ayaan ka soo cararnayba oo naar ka carar ayaan usoo soo oon gaalnimada ugu soo baxnay fadakaruu kadibna intay is celcelinayaan oo iswadaan ayaa ninkii dabkiina uu iska baktiyey ninkiina caradiisii oo iska dhammaatay intaas jiidayaan oo hagelin hagelina laleeyahay o fadakaruu dalika arrinkaasay u sheegeen rasulka u shegen sal slm waxay yidhahn nabi allow intuu amiir nagu xanaaqay ayuu dabku xaroodana yidhi kadibna waa isqabsanay oo qolna waxay yidhahdeen waan ku xaroonaynaa qolna waxay yidhahdeen maya naar ka carar ayaa halkaana keenay on usoo islaanaya ma gelayn naar iyo dab ma gelayn annagoo nool marka sidaasaa marka ay xaalad dhacday arrinkii marka nabiga loo sheegay calayhi salaatu salaam fa wuxuu ku yidhi ladiina kuwii araaduu dooneen an yadkhuluuha dabki inay galaan kuu doon wuxuu ku dhahay low dakhaltumuuha haddii aad gal lahaydeen lam tasaaluu kamaadan zuushiyan fiiha iyada gudaheeda ilaa yowmi اqiyaama qabriga ilaa qiyaama intaasu jab ku juri lahaydeen oo qofka naftiisa ku dili mogta waaas wa qaala wuxuu ku yidhi laakhariina kuwa kale ku yihi khayran ayagana wanaag buu ku sheegay niman fiican baatiino waxaa weeyaan arrinka aad ka istaagteen waad ku mahadsantihin ayuu nabigeena ku yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam waqaala abu muusa wuxuu yidhi i adii xadiikiisa wuxuu ku yidhi qowlan xasanan nabiga ragga wuxuu ku yidhi qowl wanaagsan oo waqaala wuxuu yidhi laa aacata aeecid ma lahan oo ma jirto mana suuragelaysa lamana ogola fii macsiyati illaah alla macsiyadiis inamaa in kalemana aacatu aeecitaanka iyo yeelitaanka fi lmacruuf shayga macruufka oo ilaahay raalli uu ka yahay unba amiirka lagu aeeca wuxuu alla ka caroona laguma aeecayo warkiisa lama dhegaysanayo weyaan soo ma garan marka imaamka marka wuxuu yihi jazaau man umira bimacsiyati faataac raggaas macsiyada lafar waxay ahayd in dabka ay galaan haddii ay ateeci lahaayeen maxaa ku dhici lahaa ahlunaar bay noqon lahaayeen halkaas ayay ku xaroon lahaayeen weyaan xadiid afar kun laba boqol iyo lixaad ma la socotaan sheekh eh, sheekh m cabdilwaaxid eh, inuu xanuunsaday sheekh cabdiwaaxid wuu xanuunsaday eh, wadnaha ayaa ku xanuunsaday qalliin yar ayuu galay oo wadnaha fayl iyo wax noocaas gudaha adiga xidid ah oo balogroobiyaa laga furay isbitaalkuu ka soo baxay hadda wuu naxariis qabaa ducadiinana kolleyba uu u baahan yahay marka loo soo duceeyo ilaah subxana wa tacala waxaan ugu baryaynaa inuu caafimaad siiyo rabbiga subxaana wa tacaala xanuunkaas yar oo qabtay badbaada allah ka siiyo runtii nin aalib cilmiha weliba mujtahid ayuu ah waa garanaysaano in iska xamaasho oo darsigana sid ogaanta dee ku ahaa waad garanaysaan marka isagoo nabad qaba oo caafimaad qaba allah noo soo celiyo dembi dhaafna allah uga darajadiisa allah ku salmariyo wixii asiibay allahuma aamiin waa xadiidka afar kun laba boqol iyo lixaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam alayhi raxmatullah akhbarana qutayb bn saciid qaala xaddatna layth ibn sacd can cubaydillah ibn abi jacfar almisri alqurashi wa mowlaahum iqa faqiih wa can axmed anahu layanahu can naafic cabdillahi bn cumar waa iqatun tabtun mashhuurun faqiih can ibn cumar cabdulahi bn cumar khaaab qal wuxu yh bdulahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm cala almar'i lmuslimi qofka muslimka ah korkii ayay ayuu ahaaday asamcu maqal iyo aacatu iyo aaiica qofka muminka ah qofka madaxda u ah inuu maqlo una aeeca ayaa korkii ahaata weyaan fii ma axaba wuxuu jecel yahay wa kariya wuxuuna ah ilaa an yuumara in la faramo ina bimacsiyatin macsiya faida umira bimacصiyati macصya hadii la faro falaa samca maqal ma jiro walaa طaacata yeelidna ma jirto weyaan nacam waay isaga taga meesha gabdhaha ama aamusa baabu dikr waciidi waciidka sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay goodin liman qofkii cana u kaalmay amiiran amiir cala اظulmi ulmi ugu kaalmeey qaybta koro gabdhaha fadhiyo gabdhow dumarka qaybta kore sheekada ma iska dhaaftaan darsiga aan wadne meesha sigata gadaal dam aado haddii aad sheeko rabtaan ama qur-aan akhristo waay baabu dikri اlwaciidi goodinta sheegid la sheegay baabkan u baab yahay liman qof loo goodiyo acaana u kaalmay amiiran amiir cala ulmi ulmi ugu kaalmeeyo qof amiiro madaxa qofka aduu ugu kaalmeeyo goodiga iyo xumaha ku soo arooray sheegitaan la sheegayu baabkan u baab yahay xadii afarkun laba boqol iyo todobaad waa xadii saxiixa qaala alimam nasai taqbalna camr bn cali falas wa iqat xaafid qala xadana yaxya bn saciid alqaطaan can sufyaan اthawri can abi xusayn waa cuثmaan ibn caasim alasadi iqatun waxaa weeyaan suniyu rubama dallasda can الshacbiy can caasim acdawiy alkufiy wahaqahu النasaaئي can kacb bn cujra alanصari wa asxaabi jaliila qala wuxu yhi kacb kharaja calayna rasul rasulka ayaa muxuu ahaa noo soo baxay wa naxnu anagana tiscatun sagaal aan nahay faqaala wuxuu yidhi inahu shaniye sayakuun waxaada bacdi gadaasha umaraau dad umara ah man sadaqahum qofkii rumeeyo waxay sheegayaan man sadaqahum qofku u rumeeyo bikadibihim beentooda beenay sheegayaan kadibna beentooda u rumeeyo siyaasiga la socda inta badan weliba khaasatan kuwa hadda xilligan jooga asal waxa u ah been warkaas isaga iga gunta aniga adinkaaba iga aqoon badan siyaasiga adduunkan hadda jooga asal ma run baa u ah mise asal been baa u ah asal beena u ah <laughs> asal beena u ah hadduu m c a iyo kuwan yar maaragtay kuwan meeshaan hoose maaragtan m c a-ga oo qolyahan eh, eh, dowla dowladda hoose hadda laga soo doorto iyo kan eh, baarlamaanka soo galo m b-ga ah iyo kan madaxweynaha ah aslan qofka hadduu siyaasi yahay asal hadda waqti kuu joon ka hadlaya ani kama hadlaya siyaasad hore oo siyaas sharciya iyo dadkii khulafada ahaa iyo dadkii muxuu ahaa sulaxada ahaa iyo dadka qaar oo hadda laftarkeeda laga yaabo inay dad khiyaano ahayn oo dad fiicnaa yihiin kama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa waxyaabaha guud ahaan badanka asalka waxaa u ah ninka siyaasiga ah inuu been sheegi beenta waxay ka bilaabani markii hore wuxuu ku ololeyna oo kambeynkii ololaha uu ku geli baarlamaanka wax isaga walaa muxuu ahaa dalka aad jooga aan laga qaban karin uu sheegi wuxuu dhihi haddii waa m c a dowladda hoose meelahaas uu jooga tuulada yaraa laga soo dortay wuxuu ku haddii aad muxuu ahaa i doorataan dadkan dhan waxaa weeyaan tujaaran ka wada dhigayaa dhammaan shaqo ay wada helayaan magaalada cagaar baa laga wada dhigayaa laamiyaa la wada saaraya yani adduun meesha halkaasu ka bilaabi ya sheekh muxuu sheegi ah, biyo iyo durdur iyo adduun iyo barwaaqo waxba kama jiraan halkaasu ka bilaabi markuu hadli arta badana oo tactic badana adduunka markaad nin siyaasi ag fadhiisato degeysato wuxuu sheegi waxaad leedahay yaa un muxuua ninkan wa all w lahay isugu geli mid walbana saas mid mid ka liidna ma jiro nacam sheekhe nuur <laughs> qaacid adagoo sheekh nuur keen wuxuu dhahay saddex rukni ay leedahay <laughs> saddex rukni ay leedahay siyaasadda hadda joogta siyaas sharciha u maraynana siyaas sharci kutubaa laga alifay waa tii nabigeen ummad ku dhaqi jiray alayh الsalatu slaam abu bakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali ay ku dhaqi jireen oo taqaanin wa iyo dowladii islaamka ahaa haba jawr ha gala laakiin asal ahaan laakiin middan wuxuu yidhi waxay ku dhisan tahay been iyo kishi isdabamari isdabamarin iyo khiyaano saddexda rukni haddii laga waayo siyaasaddan casriga ah ninka asaga kuma jiro meel bannaanku ka joogaa bannaanku uu ka joogaa kuma jiro ficlan soo wax muuqan kara ma marka lidaalika waxaa weeyaan maadaama ay been sheegayaan nabigeena uu sii sheegay alayh sala slam inay been sheegi doonaan markay been sheegaan adi beentooda haw rumayn markaad nin siyaasi kuu sheekayna waxaa weeyaan isagdhig wuxuu sheegaa inuu run sheego waa laga yaaba qad yasduqu lkaduub ninka beenalaha inuu run sheegay waa suuragal waa wa dhici kara wa laakiin asal ahaan isagdhig nin siyaasi wuxuu kuu sheegay lidalika ummaddan islaynaysa oo afka ubarta laga daadina ood arkaysaan oo isla ogsoon haddaba taagan cidda la raaca ma taqaanaan cidda wax hallayni iyo cidda wax kicini iyo cidda dhanba waa siyaasigu kursigaas yaroo caagga ah waxaa jacabsam agtiisa yeella kursi lamid ayaa muxuua lagu dagaalami intaas weyaan war kuraas ma iska samaystaan war kursi guri kursi weyn gurigiisa ma iska dhigta kursi kursi weynuu guduudan oo kaas u eg gurigaas maad dhigatid axsanta waaye allahu abar allahu abar hahay kadibna nabigeen wuxuu yidhi inahu shaniya sayakuunu waxaa ahaada yaa la arbinaya baalka lagu jiraa meesh miya inahu shaniya sayakuunu waxaa ahaada bacdi gadaashay umaraau dad madax ahayaa imaan doona waa siyaasiyiinta eh man sadaqahum qofka ku rumeeya ama u rumeeya bikadibihim beentooda oo wacanahum ugu kaalmeeya calaa dulmihim dulmigooda falaysa minii aniga igama midna ahw nabi yiri sal slm kaba ka yaabinba falaysa minii wax yar gaabiyo falaysa minii aniga iga mid ma ahan walastu minhu anna ka mid ma ihi macneeda maxay tahay wax naga dhaxeeya haba yaraatee xiriirkana waa go-ay wa alxablu baynana ummad kale ayaa ta ma tihid nabi kale ayaa nabigaad a nabigaaga ma ahid oo ariiqayga ma haysid sidaa weeyaan beenta ay sheegayaan qofku u rumeeyo dulmiga ay wadaan ugu kaalmeeyo nabigan wuxuu yidhi falastu minhu hy falaysa minii walastu minhu walaysa intaa wax ka daran intaa ka daran waa tan marka xanuunka tan la tamo walaysa ma ahanin biwaalidin mid ku soo arooray ama walaysa ma ahanin biwaalidin mid ku soo aroora calaya aniga alxawda darka darkaygana xaaraan cidda soo arooraysa oo ku soo aroorta oo kadibna ka cabta sharbatan laa yadmau bacdaha abadan cidda cabays kamid ma noqon kara mana kamid mid noqona ayuu nabig yihi sala allahu calayh wali w slm ku waayay qofka asxaabka nabigeena nin daalim oo beenalo ah oo siyaasi ah ama amiirnimo sheegani madaxnimo sheegani ayuu beentiis u rumayni ilan waa beenaale midda labaadna dulmiga u waday ayuu ugu kaalmayn garab ugu noqoni walow afka ha u kaalmeeye gacan bayay noqonin ninka isaga waxaa weeyaan nabigeenna calayh salaat slaam iyo isaga xiriirkooda wuu kala go-ay xawdka iyo darkaas ummaddanna waxaad cabaysana ilaahay wuu ka xarimay walaysa biwaaridin calaya alxawd allahu akbar waman lam yusadiqhum qofki aana u rumaynin bikadibin beenta ay sheegayaan hadday run sheegaan ma loo rumayna ha ma loo rumayna walam yucimhum yucnhum aan ugu kaalmaynin calaa eh? ulmihim ulmiga ay samaynaan ugu kaalmaynin fa huwa isaga mini aniga ayuu mid yahay wa ana minhu ana asagan ka mid ahay yacni aniga ummaddaydii dariiqaygii xisbigaygii ayuu ku jira ayuu nabig sal slam wa huwa isagana waaridun calaya alxawd wa huwa isagana waaridun mid isoo aroora oo muxuu ahaa ka caba weyaan calayga korkayga alxawda darka darkayga ayuu ka cabayaa ayuu nabig sal slm walahi horta ma horta annaga been waan ugula cabay wax badan nin walba markuu inuu raba inuu korsigaa ku fadhiista waa issubkaya subag ayuu ismarinaya uu shanlaysani uu isqurxini yacnii wuxuu iska dhigaya malaa'ig ayuu iska dhigaya xitaa waxaa dhacda mararka qaar dalalka qaar oo dadka muslimiinta ay xoogga ku leeyihiin oo dad akhyaar mooyeene dad araadiil aan laga ogolayn mogta dadka ayada oo hadda aanan kitaab qur-aan uusan saarnayn eh, miiska saarnayn oo kitaabka sidii asaaya loogu xukumayn ayaa haddana ummadaha waa isdhaamaan hadda sooma garanaysaan berigii dowladii kacaanka iyo wixii kasii horeyba anig kuka horey maba soo gaaren kacaanka soo gaaren bismi illaahi araxmaan iraxiim iyo allahuma salli calaa muxamedin iyo baabkaas miyaa jire jaalayaal ayaa laga bilaabi jiray guul wadayaal halkaasaa laga bilaabi jiray marka la istaago war ma jiro ma garat halkaasaa laga bilaabi jiray haddana hadduu taaroko salaadka ugu xun yahay oo diin ilaahay weligiis xataa qalbiga ataa haduu gaal ka yahay haduu rabo markuu soo istaaga wuxuu ku bilaabayaa alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin halkaas ka bilaabaya maxaa yeelay bulshaweyntii ayaan waxaas waxaanan ay ka soconayn ummaddii waa la maalgashtay waa laga shaqeey dad akhyaara ka shaqaystay oo yidhi war waxaad yeelaysaan kitaab allaa jira sunno nabi aa jirta diintii alla ayaa jirto kitaabka all in lagu xukumo waajib weeyaan wamaa ilaa daalika ummaddii marka waa kacansan yihin hadduu marka la soo istaagaa jaalayaal iyo guulwadayaal haduu la soo istaaga cid uu joojin ma lahan wuxuu ku qasban yahay marka inuu wix dadkan ay rabaan uu sheego isagoo munaafiqiina hadduu rabo hadday runka tahayna waa laga yaabaa qaarkood laakiin asal ahaan waxaan garanayaa masjid nabowi nin aan ku kalsoona iga sheekay marnuu idin sheegay masjid nabowi nin marka shuuci ah oo ilaahay inuusan jirin aaminsan ragga qaar waa soo gaareen waa yaqaanaan kuwa ilaahay inaad jirin soo qaba oo ilaa hadda aan tukanaynaa naqaana oo dowladahan dhisanna qaarkood madax ka ah laakiin waa reer magaalaynayna alxamdu lilah rabbi alcaalamiin uma asalatu waslaam ala rasuulilah wa waa la yaqaanaa markay tolku isu yimaadaan iyo dadka akhyaarta wuu isqoqooynaya qofkii laakiin inta kale xaaraan gurigiis markuu joogo ma tukanayo waa la yaqaana weli waa dambeeyaan weli intooda badan way dhinteen ama daaqada ay ka dhaceen laakiin qaara nool weli ninkii marka wuxuu iga sheekeeyey nin noocaas oon murmi jirna ilaahay waa jira iyo ma jiraan ku murmi jirna magaalada madiina gudaheeda waa de injineer iyo wax moogta soomaalida meshu ka shaqaysanaya waa ti meesha la wadaagay ayaa markii dambe isagoo masjidka nebigu gala aan arkay aan u yidhi warkaalib hebel soo aada hebel ma titaa war meesha maxaa ku geli maxaa ka doonaysaa meeshaan markaas wuuu yihi diinu qawmi diinu qawmi soo diin tolkay maatan tolkay diintiisii waa tolki mogta lagama go'i kara oo haddii aad ka dhex baxda meelahaas adiga waxaad noqonaysaa un yani dibajoog kaliga aad noqonaysaa kabtaada iyo tolkaabaa lagu dhex jiraa soomayn marka maadaama tolkay diintiisa ay islaam tahay anna inaan u reer magaaleeyo oon la socdo waan ku qasbanahay marka waxaa weeyaan qaar badan oo ka mid a ah marka waa diin qowmi marka annaga laakiin waxaaa ku diirsanaynaa inuu kii mujrimka ahaa baid uu qabay korsigiis baid uu baqa uu alxamdu lilah rabi yidhaahdo wsala اllah waslm ala nabiyina muxamedi waalihi wasaxbi waslm nabiga uu ku saliyo uu yidhaahdo ballan waxaan ku qaadaya inaan diinta difaaca oon kitaabka alla ku dhaqa oon sunnada nabigeena ilaaliyo oon dalka ilaaliyo oon fulaan ilaaliyo intaas annaga nagu filan sidii hortanaa noo dhaanta sheekh waba kama jira dayraman aqala shay horta yacni waxaa dulaysan isagiyaa dulaysan fikirka u aaminsanaa oo diinla dirarka ahaa bannaan ma keensan kara laakiin waxaad ogaataan waxaan tartiib tartiiba oo soo siqayaan waxaan bannaanka lagu soo tarbiyayst kulli kulli waa un soo noqon doonaan waxaan kulli marka ayaga oo bannaanka la taagan hadda meelaha qaar waad aragteen meelaha qaar waad aragteen yacni madaxay la soo baxeen yar yar ay ula soo baxayaan ilaahay an an asturo kuwan waa fiicanta gudihiina maxaa ka buux <laughs> walaa talbis اxaqa biاlbail walaa talbis اlxaqa biاlbaطil o baabun man lam yacin qofka aan u kaalmaynin amiiran amiir cala ulmi ulmi aan ugu kaalmaynin muxuu noqonayaa xukunkiisa waa nin akhyaar oo fiican ilaahayna wuu karaamaynaya nabigeena xawdkiisana wuu ku arooraya calayhi salaatu wasalaam nabigana safkiisuu ku jiraya nabigana isaga ayaa mxuu ahaa ummaddiisu ka tirsan yahay isagana waxaa weeyaan nabigeenna ayuu la jiraa weeyaan xadiidka afar kun laba boqol iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas abarna haarun ibn isxaaq haarun ibn isxaaq waxaa weeyaan haaruun ibn isxaaq alhamdani waa saduuq qaala xadaana muxamed yacni ibn abdcabdilwahaab alasbahani waa iqatun xaafid qaala xadaثana miscar ibn kudaam alhilaali alcaamiri waa iqat habt faadil can abi xusayn waan soo marnay can shacbi soo marnay can caasim alcadawi caasim alcadawi alkuufi isna waan soo marnay waaqahu النasaaئي can kacb bn cujrata radia الlahu ta arda qala wuxu yhi kacb kharaja ilayna rasul rasulka ayaa noo soo baxay wan nagana tiscatun sagaal aannahy khamsatun afar iyo wa arbacatun afar iyo han ayaa nahay afar iyo han ayaa nahay arbacatun hamsatun maa hamsatun arbacatun waxaa weeyaan axad اlcadadayni labada cadad shanta ama afarta mid ka mid ah min alcarabi carab ayaan weeyaan wاlaakharu cadadka kalena ama shanta ama afarta min alcajami waa cajam oo carab ma ahan oo af carabi kuma hadlaan weyaan faqala wuxu yhi nabgena sal slm ismacuu maqla hal samictu ma maqasheen anahu sayakuunu inuu ahaada bacdi gadaashay umaraa inay umara ay gadaashay imaan doonaan ma maqasheen man dakala calayhim qofka u gala oo fasadaqahum u rumay bikadiibin beentooda oo wacaanahum ugu kalmay calaa dulmihim dulmigooda falaysa minii aniga iga mid ma ahan walastu minhu ana asaga ka mid maahi walaysa maahani qofkaas u galay oo beentooda u rumeeyey walaysa maani ah, yaridu mid soo aroora calay alxawda darka iyo meesha laga cabi oo man sharibahu lam yadma bacdahu abadan ka mid maah ka ma noqona weyaan waman lam yadkhul calayhim qofka u gelin oo lam yusadiqhum aanan u rumaynin bikadibihim beentooda awalam yucinu aan ugu kaalmaynin calaa dulmihim dulmigooda fa huwa isaga minii anuu iga mid yahay wa ana anay minhu asagaan ka mid ahay wasayardu caleyh awd xawdkaygana uu ku soo aroori doono ayuu nabig sal allahu alayhi waaalihi wasalam baabka todoba iyo sodonaad baabu fadli man takalama biاlxaqi cinda imaamin jaa'ir baabu fadli man takalama qofkii ku hadlay fadligu leey bilxaqi xaq ku hadlo cinda imaamin jaa'irin imaam oo jaa'iroo daalima agtiisa qofka xaqa ku sheego fadligu le ayuu baabkan u baabiyay xadiidka afar kun laba boqol iyo sagaalaad waa xadiis saxiixa qaala imaamu nasaani abarna isxaaq mansuur النysaburi weyaani almarwزي wa ثiqaة tbt qala xadaثna cبdiرحman mahdi waa imaamki can sufyaan الthawri can alqmة ibn marhd alxadrmi wa ثiqة can طariq ibn شhahaab albajli ra'a النabiy salى الlahu عalيه waslم walam yarwi canhu ana rajula ba sأla الnabiya nabigeena weydiy salى الlahu عalيh wali waslm waqad wadaca wlxaal qad wadaca u dhigay rijlahu lugtiisa fi اlgarzi xaraga ama xeraga iyo birta kooraha ka raaraca oo lagu fuula fardaha amaba geela nabiga ayuu u weydiiyey yaa marka qofka lugta saara kee waya waa nabigan ama ninka saa'ilka labada waa isku mid ama labada waa suuragal ayuljihaadi jihaadkiiseebaa afdalu fadli badan qaala wuxuu yidhi kelimatu xaqin kelimad xaq ah kelimad xaq ah oo cinda sulطaanin jaa'ir qof madax ah oo muxuu ahaa jaa'ir ah oo luqadda casriga hadda jooga dictater ah ya dictator ama dictator ah agtiisa qofkii kelimo xaq ku sheegay qofkaas ayaa uu fadli badan ayuu nabig le salى اllahu alay slm <clears throat> baabu hawaabi man wafa bima baaya caleyh baabu hawaabi man qof hawaabtii ayuu baabkan u baab yahay wafaa oofiyey bimaa baaya calayhi wuxuu kula bayco galay ood kula ballamay imaamkii qofka u oofiyey hawaabta ilahay uu siina ayuu baabkan u baabiyay xadiidka afar kun laba boqol iyo tobanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai abarna qutay bn saciid qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyna can zuhri can abi idriis alkhawlaani wulida fii xayaati nebi sal slm can cubaadat bni saamitin radia allahu canhu qala wuxu yhi kuna waxaanan cinda nebiy nabiga ayaan la joognay fii majlisin majlis ayaan nabigaan la joognay calayhi الsalaatu wasalaam faqaala nabigeena wuxuu yidhi baayicunii igula ballama calaa an laa tushrikuu inaadan la wadaajin bilah alweyne shay an waxna walaa tasriqu aadan waxdin walaa tasnu aadan zinaysanin wa qara calayhim alaaya aayadda ayuu ku dul akhriyey kadibna wuxuu yidhi nabigeena sal l slem faman wafaa qofka oofiyo oo minkum idinka ka mid ah fa ajru ajarkiisa cala allah alla weyne korkii ayuu ahaaday waman asaaba qofkaasi min dalika arrinkaas shay-an oo waxyaabihii la diiday wax ka mid ku dhaca fasatarahu llahu alweyne u astura calayhi korkiisa ku astura fa huwa qofkaas ila allah xukunkiisa alla xaggi ayuu jira caza wajal in shaa hadduu doono cadaabo alla wuu cadaabi wain shaa hadduu alla doonana hafara lahu uu dambi dhaafi weeyaan baabu maa yukrahu wixii la karaystay baabkan u baab yahay min xirsi dadaal lagu dadaal cala imaarati madaxnimo doon alla ummadda soomaaliyeed kuraas doon badana oo madaxnimo jacayl badana waa karaahiyo yukrahuda bimacnaa yaxrum salafka haddii karaahiyo ay sheegaan xurmay kala qastayaan weyaan imam nasa marka wuxuu qabaa in madaxnimo loo ololeeyo oo qof inuu madaxnimo helo u ordo inay xaaraanta ayuu qabaa xadii afar kun laba boqol iyo toban koobaad waa xadii saxiixa qaala imaamu nas al taqbalna maxamed ibn aadam ibnu sulaymaan aljuhani waa saduq can ibn mubaarak cabdullahi mubaarak waa imaamkii can ibn abi diib maxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi diib alqurashi waa iqatu xaafid can saciid almaqburi saciid ibn abi saciid kaysaan almaqburi waa taqayara qabla mowtihi biarbic siniin can abi hurayrata radia allahu taa nabi nabig u qal nabigen wuxuu yidhi inakum adinka sataxrisuuna waxaad ku dadaali doontaan cala alimaarati inaad madaxnimo qabataan ayaad ku dadaali doontaan wa inahaa iyadana satakuunu waxay ahaantaa nadaamatan shallayto iyo waxasratan qoomamo ayay ahaataa madaxnimadan lagu dadaala qoomamo iyo shallayto ayay noqotaa fa nicmat waxaa nicmo lahaatay almurdicatu tan nuujiso oo madaxnimadan adduunka aad ku helaysaan qofka waa u dhadhamaysaa oo aad buu ugu farxayaa oo uu ka fara qabsani wa bi'sat ilfaatima tii muxuu ahay goynaysa oo aakhire ahayd oo laisku ciqaabay ayaa baas lahaatay weeyaan yani qofka markuu adduunkan jooga dhadhanka iyo ubahadan iyo garabyacaas iyo madaxweynaha iyo wahaguma daalika iyo wasiir fulaan iyo waxyaabahaas maarata iyo furasta aad mararka qaar aad helaysa oo adduun qofka wuu dhadhansani wuu ku farxayaa laakiin markii hawshaas intaay dhammaato kadibna xisaabteedii lagu soo bandhigo oo lagu qabsado alqimiiru waalqintiiru lagu weydiiyey walkabiiru wasagiiru markaas waxaa weeyaan way baas lahaatay ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayh wali wasalam kitaabu alcaqiiqa caqiiqa ayuu kitaabkan u kitaab yahay caqiiqa waxaa weeyaan waa wanqalka ama waqlash caqiiqada asal ahaan waa timaha ku yeelo canuga dhashay maxaad dhahdaan yixda waa kale mu taqaanaan waxaan yix lahayn caqiiqada waxaa way asal ahaan waa yixdaas ilmaha saaran oo madaxooda saaran sow saa ma ahan waaya kajin waa yixdaas saaran asal-ahaan saasay ahayd kadibna waxaa lagu ilaaqay oo lagu sheegay marka oo la sigtaybe dabka meesha kacda ogaanlay qarax caadiya dha jazaaka allah khayr <coughs> caqiiqada marka waxaa weeyaan timaha ixda ilmaha ay la dhashaan ayaan la yihahda caqiiqo asal ahaan kadibna maadaama timahaas marka la xira xoolo la gowrici xoolihii la gowracayay iyo neefka la gowracaya ayaa caqiiqa loo bixiyey waxay la too tahay markii qofka masquul uu aado meeshuu aadaa waxay ahaan jirtay meel jaq ah oo duur ah alqaa'id ayaa la yidhahdaa wixii meeshaas ka dhacay marka oo qofkii masquulaysiga uu samaynayey ayaa waxa weeyaan magacii wuxuu qaatay booska lagu samaynaye tanna waa la mid oo caqiiqadii waa timihii la xiiraayey oo yixdi neefka ariga oo marka la gowracay ayaa magacii qaatay weeyaan ma waajiba mise waa sunno meesha ugu yar oo ugu liidan waa sunnatun muakada sunno aad loo adkeey inay waajib noqotona ubadi saa weeyaan xadiid afar kun laba boqol iyo toban iyo labaad waa xadiid xasanun saxiix qaala alimamu nasa aqbarna axmed ibn salmaan ruxa wa xaafid qala xadana abu naciim alfadl ibnu dukayn waa iqatu tabt qaala xadana daawuud ibnu qays alqurashi mawlaahuma iqatu faadil can camr bn shucaybi waa saduuq can abihi abiis waa shucayb ibnu muxamed waa saduuq can jaddi awowgiisa cabdullahi bin camr caasi radi allahu tacala canhuma qalu n abdullahi bin camr su'ila rasulla nabig ale wa laga weydiiyey can alcaqiiqati wanqalka ama waqlasha ayaa wax laga weydiiyey faqala wuxuu yidhi laa yuxibu ma jecla allahu alla weyne caza wajala alcuquuqa waalidku caasinta iyo caasinimada alla ma jeclo yacni caqiiqadii ereygaas ayuu nabigeenna caraba ka yara duwaay isma khusayaan labada arrimood laakiin lafdigaas caqiiqada ah ayaa cuquuq u dhow moogta marka ilaahay caaqinimada ma jeclo mararka qaar waxaa laga yaabaa hadal inuu hadal kaa raaca moogta hadal hadal ka raaca waa nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam wa kaana waaba isaga oo kariha nacay alisma magacaas nabigeena waa nacay qaala rasuul rasuulka wuxuu ku yidhi sal l slm ninkii hadalku ku soo celiyey inamaa inkana ma ahaane nas'aluka waxaan ku weydiinaynaa axadunaa midkanaga yuuladu lahu canug ayaa loo dhalaa muxuu samayne qaal wuxuu man axaba qofkii jeclaad an yansuka inuu gowrac sameeyo can waladii canugiisa falyansuk ha gowrac canhu wax ka gowraca nusuk ayuu ka isticmaalay caqiiqadii lafdiga asaga wuxuu ku bedelay nusuk ayuu ku bedelay can ilghulaami wiilkii shaataani laba riyood ama laba neef oo ari ah, mukaafaataani ee isla egeg oo siman wa can jaariyati gabadhiina shaatun neef ari ah ayaa laga gowrici qaala daawuud wuxuu yidhi oo ruwaadda ka mid a ah, sa'altu zayd ibn aslam ayaan waxaa ka weydiiyey cayn mukaafaataani mukaafataan maxaa loola jeedaa qaala wuxuu yidhi ashaataani waa laba neef ari almushabbahataani eh, muxuu a laisku shabahay tudbaxaani la gowrac jamiican ayagoo wada jir la gowrac ayaa la yihahda mukaafaatan xadid afarku laba boqol iyo toban iyo saddexaad waa xadii saxiixa qaala alimam nas akhbarna xusein ibn xurayt alkhuzaaci almarzi wa iqatu qala alfadl ibn muusa sinani wa iqatu rubama aqrab can xusein waqid almarzi wa lahu awham can cabdillaahi ibn buraydata ibn xusayb alaslami almarzi wa iqa can abihi abis burayda ibn xusayb alaslami wa cafwan waa saxaabiyu saxaabi weeyaan ana rasuulka sal slm caqa wuxuu ka wanqalay ama ka waqlalay can alxasan walxusein waqlal ama wanqal ayuu ka sameeyey baabu lcaqiiqa gowrac laga sameeyo can lqunaami wiilkii waa inta xadiidkan so marnaba isku dhow yihiin weyaan xadid afartan laba boqol iyo toban iyo afraad waa xadii saxiixa qaala imam akhbarna maxamed bn anasi qaala xadaana cafaan ibn muslim alansaari mowlaahum waiqatu sabt qaala xadaana xamaad ibn slmt waiqat caabid qaal xadaana ayuub bn abi tabiib skhtiyaan waiqatu tabt xuja waxabiib ibnu الشhahيid الأsdi waiqaة tabt وyunis بن cubayd الcabdi waiqaة tabt faadil waric وqataada ibn dacama ومxamed بن siriin can salmaan ibn caamir الضabiy waa صaxaabi jaliil ah reer basro weeyaan radia الlahu ta arda ana rasu rasulka sal sl qa rasulkan wuxuu yihi fi اlghulaami wiilkii caqiiqaة gowrac ayaa laga rabaa faahriquu canhu daman ee dhiigka daadiya oo dhiig dartii u daadiya weyaan oo muxuu aha gowrac sameeya wa canhu اladaa dhibkana ka dulqaado oo ka zuuliya dhibka dhibka muxuu laga zuulina waa timihii in laga xiro kow sidoo kale waxaa weeyaan waxaa kaloo lagu fasira alkhitaan guda in la guda waasna waxaa weeyaan waa in la zuuliya loo baahan yahy saddexaadna waxaa kaloo lagu fasiray dhaqan waxaa wey anugu markuu dhasho neefka la gowrac inay marayaan dhiig ay canug ka buuxiyaan ha marinin oo ka ilaaliya ayadna waa lagu fasiraa intaba waa isla qaadan karta ashkaal ma lahan xadيiث afar kun laba boqol iyo toban iyo شhanaad waa xadيiث صaيixa qala imam abarna aحmed بn سlayman rw iqة xaفid qala xadana cafan msلm qala xadana xamaad ibnu slma can qays ibnu sacd almaki wa iq an taawus ibn taawus ibnu kaysan miya can caطa ibn abi rabax wa taawus ibn kaysan wa mujaahid ibn jabr raggan waa xerti cabdulahi بn cabaas cabdulahi bin cabaas xirtiisii ayaalka iskugu timid can umi kurs alkacbiyati alkhusaaciyati albakiyati waa ay ka wariyeen radia allahu taala ardaha ana rasul rasul a sl rasulka wuxuu yihi fi lghulaami wiilkii shaataan laba neef ari isu dhiganto wa filjaaridi gabadhana shaatu neef ayaa laga rabaa weeyaan baabu alcaqiiqati caljaariya gabadhii in wax laga gowrac ayuu baabkan caqiiqa iyo wanqal iyo ama waqla laga samey xadiidka afartan laba boqol toban iyo lixaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam ibnu sacd akhbarna cubaydllahi ibnu saciid asarksi beryaha waa kala lunay iqة suniy mamuun qala xadaثna sufyaan ibn cuyeyne qaal qaala camr ibnu diinaar weyaan wa iqaة habtun xuja can aطاء ibn abi rabax can xabiiba bint maysaraة اlfihriya wamaqbula can umi kursin waa saxaabiyad alkacbiya weyaan alqurashiya alkacbiya alkhusaaciya almakiya ana rasul rasulka sal slm qaal rasulka wuxuu yidhi can lgulaami wiilkii shaataan laba neef ari ah mukaafataan isu dhiganto wacan jaariti gabadhana shaatu neef ari ayaa laga gowracaya weyaan kam yacuqu can jaariya gabadh intuu ka gowracaya waa soo mar waa neef ari intu imaamku wuxuu rabaa inuu kuusii tafsiiriya xadidka afar kun laba boqol toban iyo todobaad waa xadiis saxiixa miqaas cala jooga fiicana alxamdulilah xadidka afar kun laba boqol iyo toban iyo todobaad waa xadiis saxiixa qala imam abarna qutayb bn saciid qala xadaثna sufyaan ibn cuyeyne can cubayd الlah wahو bn abi yaziida almakiy wa iqaة kaثيr اxadiiث can sibac ibn haabit almakiy wacadahu اlbagawiy fi الصaxaabة wbn xibaan fi iqaati الtaabiciin can umi kursin qaalat waxay tii umi kurs saxaabiyaddaas radia allahu taala adaha ataytu nabiy annabiy nabiga nbi sal slm bixudaybiya meesha xudaybiya la yihahdo magaalada maka afkeeda ah ayaan muxuu ahaa ugu yimid waa galbeedka magaalada maka hadda waxaa ku yeela horey basaan u sheegnay meel bar control ah oo loo yaqaano shumaysi markii magaalada maka laga baxa oo jiddo xaggeed la aado laba jid ayaa u baxdo ariiq maka alqadiim kii hore jidka hore oo qadiimka ahaa oon muxuu ahaa aad u weyneyn oo haddana yaraa xogahoo dad badan ma maraan xudaybiyada meesheeday ku taallaa laakiin meesha ku beegan oo meesha ayada hadda ku beegan shumays ayaa la yihahdaa oo markaad maraysaan waa meesha xuduudka xaramka calaamadiis ay ku taallo oo taqriiban labaatan ilaa soddomiya kilomitr wax ku dhow ayaa waxaa weeyaan dhanka jiddo xaggeed loo soo baxay intaa iyada waa xaram weyaan meesha ugu fogaanta badan meelaha kale xaramka wuxuu ku dhammaanaya maka gudaheeda oo dhanka hadda masjid caaisha ama tanciim meesha loo yaqaano meesha iyada waa bartamaha magaalada maka qayb ka mid a ah xaramka aan soo gelayn oo dhanka eh, waqooyiga xaggiis o dhanka madiine xaggeed xaramka halkaas waa aad buu usoo gaabanaya dhankan kale oo markii la aado eh, bariga xaggii la aadana eh, musdelife iyo iyo mina ayaa xaram ku jiro carafo xaramka waa ka baxsanta iyo meel xataa ka sokaysaba dhankan kale markii la aado magaalada koonfurta markii la aado magaalada maka badxaa quraysh meel la yidhaahdo ayaa taqriiban oo xaramka ku idalyahay wax yar dhowr guri ayaa magaalada ka baxsan oon aad badnayn dhowr xaafo wax yaro oo kooban oo taqriiban kilomitr xataa dhameynayo xaramka uu banaanka magaalada marka ay ugu baxday marka taqriiban markii maka la jooga xaramka wuxuu u dheer yahay oo taqriiban uu waasac u yahay dhanka galbeedka oo jiddo xaggeed marka la soo baxay sidaa weyaan waaya m ataytu abi nabg sl biudaybiya me udaybiya la yihahdo as'alahu ana wax ka weydin can luxuumi اhadyi xoolaha hadiga ah oo mxuu ah loo soo hadiyeeya kacbada hilibkooda sida loo cuna iyo waxa qofka looga ogoliy gowracay waxa loo ogolay anoo weydin aanu imid kadibna warkii markuu dhamaaday fasamictu kadib waxaan ka maqlay waa hadal kale yuqul isagoo la cala اlulaami canuga iyo wiilka shaataan laba neef ariga ayaa laga rabaa wa cala aljaariyati gabadhana shaatu neef ariga laa yadurukum idma dhibayso dukraanan lab ahaadena aw inaasan ama dhidig ahaadena yani xoolaa la gowraca haddii muxuu ahaa ri tahay ama orgi uu yahay ama wan uu yahay amaba lax ay tahay ishkaal ma lahan sidaa weyaan xadiidka saasaan filaya inay tahay mxu macnaha xadiidka afar kun laba boqol toban iyo sideed waa xadiid saxiixa qaala imam bn s abarna cawn ali falas wa iqatun xaafid qala xadaana yaxya bn sacid alqataan qala xadaana ibn jurayj cabdimلك بن cزيز بن jurayج wa ثiqة tabtun yursل idls qal xadaثnii cubayduلlahi بn abi yaزيid haddaan soo marnay almki waa iqaة kaثيir الxadيiث can sibاx بn haabiti can umi kurdin raضي الlahu taعala arضaaha ana rasu rasu sl sl qal rasulkan wuxuu yihi can اhulaami wiilkii shaatan laba neef arya wa can iljaariyati gabadhiina shaatun neef arya weeyaan laa yadurkum idama dhibayso dhib ma lahan dukraanan lab ahaadeena oo kuna ahaadeena aw inaatan ama dhidig ahaadeena xadidka afar kun laba boqol iyo toban iyo sagaalaad waa xadيث صaيixa qala imam axmed ibn xafs ibn cabdilahi wa saduq qala xadaanii abi abis wa xafs ibn cabdilaahi wa saduq isna qaala xadaanii ibrahim wahuwa ibn rahman waiqat yuqri tukalima fihi bilirja can xajaaj ibn xajaaj albahi albasri waiqa can qataada ibn ducams basri waiqatun habtun yudalis can cikrima mowla cabdillahi bni cabaas n ibn cabaasi radi allahu tacala anhuma qaluu cbdillahi bn cabaas caqa rasulah nabiga wuxuu ka gowracay an alxasan wاlxusein labadii ay e, dhashay faatima binti rasul s sd calina aabahood u ahaa asagan awow u ah radia allahu tacala anhuma wuxuu ka gowracay bikabashayni kabashayni laba wan ayuu kiiba ka gowracay laba wan iyo laba wan ayuu nabigan ka gowracay sala allahu calayhi waali wasalam mataa yacuqu goormuu qofka caqiiqada samaynaya goorma goorma la gowrici canugu markuu dhashay goorma caqiiqa laga samaynay xadiidka afar kun laba boqol iyo labaatanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam abarna camr qaala akhbarana camr bn cali alfalaas wamaxamed bn cabdilala asancani labada waa iqa qaala xadaثana yaziid bn zurيc wa iqat dabt can saciid kii hore waxaa way iqat xaafid weyan camr bn cali falaas qaala anba'ana qataada ibnu dacama can xasan albصri can samura ibn jundub jundub radia allahu tacala canhu arضah can rasuuli اlahi sal slm qal rsulkan wuxuu yidhi kullu gulaamin wiil la arko rahiinun wuxuu u xabisan yahay bicaqiiqatihi wanqalkiisa ama waqlalkiisa tudbaxu canhu waxaa laga gowracaa yowma saabicihi maalinta toddobaadka ee laga gowracaa wa waxaa la xiraa rasuhu madaxiisa yusama magacna loo bixiya saasuu nabigeena cadayna sal lla l marka wakhtiga ugu fiican oo canuga in la waqlala la wanqalo ugu fiican waa maalin toddobaadka ah timaha laga xiro magacna loo bixiya saas ayuu nabigeenna sheegaya alayhi salatu slam unoo sheegay annagana inaan qaadana naga rabaa ile nabigana du wax sheegay waa qaadasho war kale ma lahan macnaha markaa rahiinun kullu gulaamin rahiinun bicaqiiqatihi maxaa loola jeedaa maxaa loola jeedaa culimada marka fasiro badan nacam a axsanta tan ugu muhiimsan ama arrimaha la sheegay waxaa ka mid ah in haddii amar alla canugaas u saqiiro inuu kuu shafeeca waxay ku xihan tahay in caqiiqa laga gowraca dada waxaa laga yaba canuga duu ka sakiiraba waxba aanba waa qalalin ama waan qalin yuusan kaa dhumin waqlal u samaysaan leji loo xasuustaan canuga aad kaa lumine waqlal oo magac u bix ya waa baab kale moogta taas khaarij ya sheekh mare an ard waa ma dhihin gormada <laughs> ya sheekh culama <laughs> allay waa la qabsadaa iga fuji <laughs> aligu dheg ya sheekh ay dhima laha haddaan nahayna waan ka soo noqday allahuma inii atuub aleyk marka waxaa weeyaan eh, ani waxaan idhi waa meesha ugu yar wuxuu noqonayaa sunaة muakada waa suno la adkeeyey ka iyada ah ka soo noqosho ma laha madaahibta qaarna waxay qabaan inuu yahay waajib axaadiista adeliishana waxaa ka mid ah xadiidkan kulu ghulaami rahiinu bicaqiiqatihi caqiiqadiisa ayuu muxuu u xabisan yahi marka hadduu canuga saqiiro waxay leeyihiin makuu shafeecayo shafeecadiis ma helaysid wuu kaalumaya haddii aadan waqlalin ama wanqalin magaan bixinin waqlalkunba iska da magaca noo dambe o qaar may waxay leeyihiin canugii inuu qof toosan oo baari kuu noqdo oo liibaan adduun i mid aakhiro gaaro oo waxa weeyaan sida aad ka rabta kuu noqdo waxaad ku xabisan yahay ood u muxuu ahaa xayiran yahay inaad waqlal ama waqlal u samayso saasna waxyaabaa ku fasireen ayaa ka mid a wallahu aclam cala alcumuum waqlalka qofkii marka awoodo qofkaan awoodin dabcan laa yukalif اllahu nafsa ilaa wuscaha naam sheekhi naam waa lawaqlali ayaga iswaqlalan ma ogi taas laakiin aabbaha inuu waqlalo haddii haddii kaba soo qaad canugii sanad laba sana saddex sano u gaaray inuu waqlalo hadduuba tabar helo ishkaal ma laha waana wax fiican qaar waxay leeyiin maya expire noqonay waa dhacaysaa xadii afar kun laba boqol iyo ko iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nas abarna harun ibn cabdillahi alxamal wa iqa qaala xadadana quraysh ibnu anas alansaari wa saduuqun tagayara biaakhirihi qadra sitt siniin intuusan dhimanin ka hore lix sana ayuu isbedel ku dhacay can xabiib ibnu shahiid alasdi albasri waa iqatu dabt qaala qaala lii moxamed ibnu siriin imaamkii wuxuu yidhi sayl xasan xasan albasri waxaad weydiisaa miman samica cid uu ka maqlay xadiidahu xadiidkiisa fi lcaqiiqati xadiidka caqiiqada iyo wanqalalka ama waqlalka wanqal ama waqlal uu kaga hadlayay xadii ciduu ka maqlay soo weydiiye fasaltuhu can dalika xadiidkaas ayaan wax ka weydiiyey faqala wuxu yhi samictuhu waxaan ka maqlay min hamura ibnu jundub radia allahu taala arda marka waqlalka ama wanqalka waa mashruuc qofkii marka awoodi karo ha bixiyo weliba xoog halayssaado waxana waxaa ku fiican inaad qofka deg deg markii caruga aad dasho oo taqriiban todoba beri u joogaba ku tiragal xisaabi isniinuu dhashay markii maalin talaadada dama la gaaro cafwan axada dama la gaaro doorridaada ha taagnaato dadka qaar waxay ku leeyihiin waqlalka haddii aa neef ari ah intaan suuqan ka tago eh, kryobanki intaan taga arigan la gowracyo suran ya meesha yeel haddii aan neef intaan soo qabsado soo qaato aan xaafadda keena muxuu ah la cuna waqlal maqona wa noqona may waxba kama jiraan maxaa yeele neefkan qofka gowracay waa ubaahanta mogta maya waba ubahan waa qofku waa in la gowraca eh, oo waxaa weeyaan waliba ijzaaga shuruudi udxiyada loo eegay la eego uma ilaa dalika marka waqlalkaas ha lagu dadaalo haddii qofka meeshaan uusan ka gowrici karinna inuu muxuu ah meelaha baahida badan ay ka jirto oo gobolladii iyo loo diro oo muxuu ahaa la yidhaahdo halaga gowracana iyadna waxba ishkaal ma laha in sha allahu tabaaraka wa tacaala hada wallahu aclam wsala allah waslam abdi rasul mustafaah